bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالslaaة wالsلاam عlى أشhrف الأnbiyaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى آlih وصaxbihi أجmaciin ama bacd cashirkana waa kii boqol lixdan iyo labaad ee ka mida min sharxi صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala baabu jawaazi اljamci bayna الsalaaتayn fi الsafari wuxuu baab yahay salaadaha in laysku dari karo haddii safar la yahay oo hal wakhti laiskugu geyn karo duhurka wakhtigiisii ama casarka wakhtigiisii ama maqhribka iyo ceshihii hore in layskugu rabo iyo in dib laiskugu raraba inay bannaan tahay ayuu u baab yahay markii sheekhu uu ka soo hadlay axaadiidtii badnayd ee ku saabsanayd salaadda iyo axkaamteeda ayuu inta u dambeysay ku soo wareegay rukhaska iyo cudurdaaradu axkaamtaay keenaan xadaثna yaحya bnu yaحya qaala qarأtu clى malik can naaficin can ibni cumara qaala kana rasuulu اllahi salى اllahu عalيh ali waslm rasuulka ilahi wuxuu aha idaa cajila bihi الsayru socodku hadduu dedejiyo idaa cajala bihi rasuulku hadduu dedejiyo asayru socodka socodku marna waad iska aadaa socod weeye marna deg deg baad qabtaa oo kodol baa kugu taagan markuu nabigu degdegayo socodkuna marka uu taagmo ida cajila bihi sayru jamaca wuxuu kulmin jiray bayna almaqribi wاlcishaa cishaha iyo maqribka ayuu isku dari jiray oo marka uu iskugu geyn jiray kolba qaybta uu nasanayo mooyin qaybta kale hadduu marka xilliga maqhribka uu degdeg qabana dib buu u dhigi jiray haddii markaasi uusan degdeg qabinna waxaa weeye salaad walba waqhtigeeda ayuu dhigi jiray xadana mxamed bn muan qaala xadaana yaxya yacni bn saciid alqaطaan can cubaydillaahi bni cumar alcumari qaala ahbaranii naaficun mowla bni cumar ana bna cumara radi allahu tacaala canhuma kaana ibn cumar wuxuu aha idaa jadda bihi sayru socodku hadduu ku taagmo idaa jadda cajilaad horaan soo marteen oo nabiga marka uu ka tabinayey ibnu cumar haddana isaga ibnu cumar aha falkiisii baa laga warramaya ana bna cumara kaan ibn cumar wuxuu ahaa ida jadda hadduu taagmo bihi sayru ee idaa jadda hadduu dadejiyay ka dhigan tahay marka uu socodka danaynay ama uu marka ihtimaam badan u hayo marna waa la socdaa iska lugay oo iska soco oo safarkaada iska waday tahay marna waxaa weeye waxaad rabtaa saacado kooba inaad masaafo ku goyso meel heblena aad ku gaadho way kala tahay idaa jadda bihi asayru socodku marka hadduu murjiyo ama uu dedejiyo ama uu kaabiyo uu dedejiyo waxaa way cirbiyo jamaca bayna almaqhribi maqhribkii wuxuu nabigu ibnu cumar kulmin jiray iyo walcishaa'a goormuu kulminaya bacda an yaqiiba ashafaqu caaweertu intay dhammaatay kadib bacda an yaqiiba intay dhacday kadib ama u dhacay kadib ashafaqu caaweertu ay dhacday kadib mar hadday baaba'dana maqhrib waa tegay wey maqhrib hadduu tegay jamcu ta'khiir buu markaas samaynaya wuxuu iskugu geynayaa cishihiibuu wuxuu tukanhayaa salaaddii maqhrib iyo salaaddii cishe wakhtigeediibuu salaaddii cishe wakhtigeediibuu iskugu geenaya labadii salaadood oo markaa toddoba ragcadood buu tukanaya wayaquul wuxuu odhan jiray markuu su-aal laga weydiiyena ina rasuul اllahi sal lay wasalam rasuulka kaana wuxuu idaa jadda bihi sayru socodku hadduu cidhbiyo jamaca bayna almaqribi waalcishaa cishe ee maqhribkuu jamcin jiray sheegidda uu sheegay ee maqhrib sheegayna xadiidku sabab bula aynu ku soo maray fi sunan xaaskiisii safiya bint abi cubayd aaqafiya mukhtar bin cubayd aaqafi baa ibn cumar seedigii ah waad ogtihiin ninkii shaydaanka mutanabiga ah, waa dambe afoobay oog hor nin fiican buu ahaa kadib buu gadaal ka hadlaabay ninkaasaa seedi uu ahaa haweeney marka safiya bint abi cubayd aaqafiya layduu qabay isagoo maqan baa layidhi xaaskaadii waa nafka dhowr naf dhowr weeye xaaskaadi markaasuu aad u soo laxadsaday inuu ka gaadho geerideedii iyo xanuunkeediibuu ayaa isagoo aad u laxaatanaya maqhrib qabtay dib buu u dhigay ceshihii markii la gaadhay buu maqhribkii ceshihii isku daray xertiisii la socotay baa waa sidee saasuu u sheegay ee ma aha marka jamcu inuu gooni ku yahay maqhrib iyo cishe duhur iyo cishe duhur iyo casarna waa la mid ee su-aashii la weydiiyey iyo xilligu asagu tukaday baa isku beegmay oo ahaa maqhrib iyo cishe saasuu u jeeda saxaabigu وxadثna yaحya بن yaحya qtaybaة بن سacيid وabu bakr بn abi shaybata وcamr الnaaqid camr mxamed الnaaqid kulluhum jamaacadaas aad soo marteen can ibni cuyaynata sufyaan ibni cuyayna cafan abu maxamed الhilaali الkuufi qaala camru wuxuu yidhi camr الnaaqid wuxuu yidhi oo inta kale aysan dhihin xadaثna sufyaan howlaha in badan baynu soo mar waba kaga noqon mayno wadaadaha kaleo dhan waxay ku wariyeen can ibni cuyaynata ama camr maxamed annaaqid wuxuu yihi xadaanaa sufyaan intaan buu u jeedaa can الزuriي mحamed can salim bn cabdالlah can abihi aabihi cabdالlahi bni cumar ra'aytu rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilahi baan arkayo yajmacu isku darahaya bayna almaqrib wاlcishaa cisha iyo maqribka kulminaya goorma idaa jadda bihi sayru hadduu socodku cirbiyo oo markaa uu degdegayo uusan deganayn meel uusan deganayn waynu soo maray muslimna way ku iman doontaa in sha allahu tacaala sunankana waad ku soo marteen nabiga isagoo degan oo teendhadiisa u dhisantaha oon meel u soconin inuu jamcin jiray salaadaha mararka qaarkood xadaanii xarmalة bnu yaxya qaala ahbaranii mhab cabdالlah ahbaranii yunus ibnu yaziid alayli can bni shaab الzuhri qaala ahbaranii salim bni cabdالlah ana abaahu aabihi salim abihi cabdالlahi bni cumar qaala wuxuu ra'aytu rasuul اllahi sal lay slam rasuulka ilah baan arkayo idaa acjalahu sayru socodku hadduu cirbiyo ama u dedejiyo socodku fi safari socdaal gudihii yu'ahiru salaata almaqhribi salaada maqhrib buu dib u dhigi jiray xataa yajmaca ilaa uu kulmiyo baynaha ayada iyo wa bayna salaati alcishaa'i salaada cisha isu geeyo وxadaثna qتaybaة بن سacيid xadaثna الmفضل yعni بn فضالة الxmyri can cuqayl بn khاlid بn caqiil can بn shaab الزهri can أنس بn maliki qaal xadiidkii ibn cumar ayuu u keenay baabka ku bilaabay imaamku lilاxtijaaji والاctimaadi calayh axaadiidta kalena lilاstishaad uu makhraati gashanaya ibn cumarna duruq badan buu ka gano arkaysaan oo mutaabacad badan buu leh anas bn malik qaala wuxu uhi saxaabiga radi allahu tacaala can kaana rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam ida irtaxala nabigu wuxuu ahaa hadduu guuro oo uu rarto qabla an taziqa الshamsu qoraxdu intaysan weecanin ka hor qoraxdu intaysan bartamaha ka leexanin ka hor oo duhur uusan gelin ka hor nabigu hadduu guuro daldasho ahara duhra duhurku dib dhigi jiray ilaa waqti اlcasri ilaa waqtiga casrka laga gaadho uma nazla waa degi jiray marka casrka la gaadho fajamaca waa kulmin jiray baynahumaa bayna الظuhri wاlcasri buu isku dari jiray marka haddii aad jamcu uu yahay jamc aan safar uun lahaynna haddii duhr iyo casrna waxay noqonayaan sideed maqrib iyo cishana waxay noqonayaan toddobo way noqonayaan haddii jamcu safar la socdana laba duhura iyo laba casara iyo saddex maqrib iyo laba cishaad isku daraysaa saasay noqonaya jamcu ma aha xukun gooni ku ah safarka jamcu waa ka duwan yahay waa ruqso gooni ah oo meelo kale ku timaado xadar iyo madar iyo howlo badan baa loo jamciyaa ayb qasriga unbuu safarkuu leeyahay qasriga safarka keligii baa iskale ama khawfna waa yeesha calaa ra'yi ibni cabaas wa jamaca min asaxaaba fain saaqad hadday weecato ashamsu qoraxdu weecato qabla an yartaxila intuusan nabigu guurin ka hor hadday duhurka uu galaa laga wadaa salla duhra duhurku nabigu tukan jiray uma rakiba markaasuu gaadiidkiisa kori jiro uu dhaqaaqi jiray waxadaanii camr annaaqidu xadaanaa shabaabatu bna sawaar almadaa'ini waa nin iqoo jabal ah xaafida ilaa annahu rumiya bibidcati alirjaac ayaa lagu tilmaa weliba bidca kharibanoo dadka uu ku gaadi jiray buu lahaa oo wuxuu dhihi jiray alimaanu qawlun wacamalu waictiqaad alimaanu qawlun wacamalun ayuu odhan jiray marka le maxaad ka wadaana wuxuu dhihi jiray laa ilaaha ila allah muxamadun rasuululahi baa qowlun wacamal ah acmaal ljawaarix ayuu ka saaraya xaqiiqat liimaan iyo asluliimaan ka saaraya marka uu ilaaqahaye uu taqriinay masaladana wuxuu kuu maraya ariiqadii salafka ile salafka aliimaanu qowlun wacamal markay leeyihin waxay ka wadaan wlkuna waa qowl lisaan anudqu bishahaadatayn iyo wixii la halmaala iyo qowl qalbi watadiiqi iyo wixii la halmaala ah waa laba qaybood camalulqalbi oo tawakulkii iyo khashadii iyo tacdiimkii iyo tawqiirkii ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo ambiyadii rususha iyo wixii la rumaynay o dhanba iyo maxabadii iyo camaluljawaarixu daahira afartaa waaxood way iimaanku qowlulqalbi iyo qowl lisaanoo gooni ah lisaan wuxuu ka yimaadaa min qowl اqalb atasdiiq ayb ayuu ka imanayaa markaad aaminto nebi maxamed inuu xaq yahay oo rasuul ilahi soo diran yahay aad aaminto ayaa waxaad aamintay dibnaha kaga hadlaysa oo ku dhawaaqaysa acmaalu ljawaarixna waxay ka timaadaa camalu lqalb markaad nabiga jeceshahay ood weynaynayso alla aad jeceshahay ood weynaynayso oo kitaabka rabbiga aad jeceshahay ood weynaynayso wixii qalbigaada ku weynaaday adinkaadaa ku dhaqaaqa falki la yimaada acmaal jawaarix waxay ka yimaadaanoy farac ka yihiin can camali اlqalb qowl lisaanna wuxuu farac ka yahay can qowli اlqalb afartaa waxood bay salafku u qaybiyeen markaas waxay dhaha aliimaanu qowlun oo lamaano ah wa camalun oo lamaano ah asagu wuxuu ku leeyahay aliimaanu wa camal markaad tiraa qowlun wa camal maxaad ka wadaa wuxuu ku leeyahay jugjug meeshaada joog annutqu bishahaatayn baana qowl ah ayadaana ah. marka axmed waaga uu ka waran jiray axaadiis oo mashiikh axmed baa lagu tiriyaa markuu ogaaday inuu fikradda qabo ka tegay axaadiistiina uu istilaab saaray daraba calayha waxadara an yurwa canhu yan waba laga warinlanna waxaa wy ra'yi khabiiuu qabaa waa mulabis qalbiis qolihii odhan jira alimaanu qowlun ee murju'at ulfuqaha bannaanka taagnaabaa dhaama ninka iskaga kaa dhiganaad wada socotaan xaggana kumanjaxaabiyaa kugu dara saa soo maaha taasaa marka lagu eeday wadaadka xadaثna layث bnu sacd المsري عن عقyل بن khالد عن الزهري عن أنس مالك قال كان النبي صلى الله عليه وaلiه وسلم إذا أراad أن يجمع بين الصلاتين في السفر كان النبي suban wxuu إida أراada markuu doono أن يجمca inuu kulmiyo isku daro bayna الصلاaتين laba salaadood في السفر socdaal gudihii أhر الظهرa duhurka dib u dhigi jiray xatىa يدخلa ilaa uu galo أول وقت الcaصri casarka wakhtigiisa awalkiisa ilaa uu galo uma yajmacu baynahum markaasuu nabigu isku darjiro jamcin jiray bimacnaa duhr baa baxaya casar baa gelay kadibna xilliga casar ayaad salaadii isku daraysaa marka waa inaad niyootaha daniya lagaaga baahanya markaad aad ta'khiirinayso salaadaad jamcinayso salaada aad dibdhigayso markaad dibdhigayso yaad niyeynaysaa wakhtigeeda u joogaad niyeysanaysaa inaad dib u dhigto ma aha intay kaa tagto oad ka sooga tagto hadhow inaad tira waan waa inaad niyeysato inaad dib u dhigto salaada wakhtigeedoo jooga وxadaثna abu طاahir أحmed بن cmr وcmr بن سwاad بن الأswد الqرشي qال أhbarna بن وhب xadaثnii jaaبir بن إسmاعيiل الxضرمي المصري rawى lah الbخhاaرiyu في الأdب المفرد وأهل الsuنن baa ka wariya iyo msلم ووثqه بن xibاan وlam يuجarax marka waa nin iq ah xabadku waa maqbuul buu leeya laakiin warkaasi marka war la aqbali kara maaha yani qolyihii iska aaminsanaa weeye nin walba waa in tawثiiq loo hela cad yani ra'yay qabaan fuqahadu maaha ra'yigaas ra'yay qabaan ahlxadiina ma aha haddii ninkaani jamaca min ahlicilmi wax ka wariyeen ee cafwan xadiidka u takhriijiyeen cabdullah bn wahab almisri alimaam alxaafidna wax ka wariyey ibnu xibbaana tawثiiqiyo kharaja lahu muslim wa ahlu sunan wax tajriixa aan loo haynin maxaa lagu yaqaana in la ninka asaga ah waa miman yuxtamalu xadiiuhu saa darteed iyo min baabi mutaabacaat buu ku keena muslim dadaal buu geeyey whada min diqati muslim wacabqariyatihi fi اlxadiid waxaa ka horeeyey ariiqu almufadal ibnu fadalat alxmira can cuqayl baa ka horeeyey waxaa kaloo ka soo horeeyey ariiqu leyt bnu sacad can cuqayl laba jibaal xifdi way raga ayaga a'imaod garanaysan kadib buu marka keenay jaabir bnu ismaaciil can cuqayl can mishaab zuuri can anasin can nabi sal slm wuxuuna u soceliyay alfaada farqu udhexeeya saasuu u socelinaya can nabi sal bihi calayhi safaru hadduu safaruba hadda dhigan laakiin idaa cajila calayhi asayru calayhi asayru oy bacdu nusa qorhayaan baa ka fiican waan ismara diidhayaano safarku hadduu kugu degdo maxay socodkii baa laga wada socodkii baa laga wada idaa cajila calayhi sayru hadduu socodku nabigu cerbiyo yu'ahiru duhra duhurku dib u dhigi jiray ilaa wali waqti اlcasri ilaa waqti اlcasrina bacdu nusq baa qoraya ilaa waqti اlcasr casrka waqtigiisa ayuu dib ugu dhigi jirayna nusq baa qoraya fayajmacu baynahuma labadaas salaadood buu nabigu markaa isu geyn jiray wa yu'ahiru اlmaqriba maqribkuu dib u dhigi jiray xataa yajmaca baynaha ilaa uu la kulmiya ayada iyo wa bayn alcishaa isku daro xiina yaqiibu shafaqu markuu dhaco caweertu ay baaba'do axaadiita marka waxay baabi'inayaan khilaaf badan kuma jiro aljamcu bayna salaatayni fi safar khilaaf saa badan kuma jiro a'immada saddexda ah maalik shaafici iyo jumhuur ahli xadiid iyo madhabu saxaabati bilaa khilaafin wataabiciina bilaa khilaaf ayagu waxaa weeye muran kama qabaan aljamcu bayna salaatayni fi safar jamcaga weliba jamc xaqiiqi ah wey maaha jamci suuri ah jamc xaqiiqiga ah maxaan ka wadnaa waxaa laga wadaa jamciga xaqiiqiga ah in salaaddii dib loo dhigay wakhtigeeda uu baxo tii kale wakhtigeeda markuu gaana la isku daro duhur baad maalan rabtaa inaad ku dartood la jamciso casar duhurkii baad dib u dhigaysaa duhur wakhtigiisii markuu baxo ayaad casarki xilligiisii wada tukanaysaa duhur iyo casar maqrib baa dib u dhigtay maqrib muxuu ku dhammaan jiray wakhtigiisu kitaabu lmawaaqiid baad ku soo marteen in caweerta iyo shafaqu baaba'o markuu maqrib tago oo uu baxo wakhtigiisii ayaad wada tukanaysaa ceshihii xilligiisii maqrib iyo cishaad ku daraysa jamca noocaasa waxaa le aljamc alxaqiiqi waa isku darid dhab ah bimacnaa labadii salaadood ayaa waxay dhexdhacayaan salaada wakhtigeed salaad wakhtigeed haddii laakiin aad casar duhurka dib u dhigto oo aakhir wakhti duhri aad tukato casarkana aad soo dejiso awal wakhti ka tukato ninka ku fiirsada wuxuu moodayaa inaad salaadihii isku dartay xagganna iskumadan darin maalan ka tuko duhur saacadda u dambaysaad duhur ka tukatay casarna waxaad ka tukatay saacaddii u horeysay aakhiru waqti duhri iyo awal waqti اlcasri oo isku dhow haddaad tukato waxaa loo qaadanayaa inaad labadii salaadood aad hal waqti iskugu keentay mana ah jamaca noocaasa xanafiya qabta asxaabu ra'yi niman sunnada ku fiicanna ma aha niman aahaarta iyo axaadiidta ka warqabana ma aha caqliga istimbaadaadkay ku fiican yihiin wa wakhud min alra'yi maa yufasiru laka alahar bay salafku odhan jireen ibnu siriin waad garanaysaan ama fii jaamic اtirmidi washamaa'il saynu ku soo marray caqligu diidi mayno ra'yigana ma diidanin laakiin shay walba xuduud buu leeyahay waa inaad sunnada iyo axaadiista weynayso tacdiimiso ra'yigana waxaad ka qabanaysaa maa yufasiru laka alxadii wاlaaaar ayagaas mooyeen in ummadda inteeda kale waxay qabaan aljamcu bayna الsalaatayni fi الsafar inuu sunno yahay jamci xaqiiqi alla soori axaadiistuna way baabi'inayaan ayagoo ad aragteeno xiina yaqiibu shafaq duhurku markuu baxay yuu casar iyo duhur isku daray waa marka wuxuu yidhi nawowi waa nas sariixa liibطaali madhabi ahli ra'yi wاlxanafiya waa runtii nusuus bannaanka taallo wey oo meel lagaa mara aan lahayn adoo marka doonaya wadaad hadalkii inaad u qiilbixisana lama ogolo inaad luqunjubaadho oo darabudhlo ku qabato iyo qoorsagaaro nusuustii maxaa yeele waa ariiqatu ahli اlbidac dariiqatu ahlilbidaca wey nasku waa in la ixtiraamad qadariso ood asaga ka dambayso culummadu hadday isku khilaafeen fahamka naskana waxaad inta badan la rabaa inaad raacdo ra'yiga waafaqsan una dhow daahirka naska bani aadamku ilahay wuxuu u qaybiyey caqliga cilmiguna waa u qaybiyey somalia waxay dhihi jireen nin walba garaadkiibuu hadlaa hadda marku way ka darto wa nin walba garaadkii iyo aqoontiibuu hadlaa ilaayo waagaas aqoon ma jirin nin wal maskaxdiisuu geedka la tegi jiray aqoon badanna ma jirin nin wal marka maskaxdiisii iyo wixii maankiisa ku jiru soo dhuri jiray oo waayo aragnimo iyo raganimo iyo caqlu ilaahsiiy wuxuu qaada loogu daray ah marka nin walba garaadkiisu hadla waxaad ku darsanaysaa nin walba garaadkii iyo muxuu hadlaa iyo aqoontiisa walidaalika waxaa la yidhahdaa sababu khilaaf waa maxay sababu khilaaf khilaaf maxaa keena ikhtilaafu اlmacluumaat khud hadi اlqaacida khilaaf maxaa keena sidiisuba aniga cabdiraxmaan iyo maxamed iyo ciise iyo hebel iyo inaan fooda isgelinoon masale isku qabanon kala dhaqaaq weyno in la kala jiida maxaa keena ikhtilaafu اlmacluumaat xogta aan hayaa ka duwan xogtu ninkan hayo xogtannadaan wada soconin haddaan xogta isku xog hayno hee ismana khilaafeen idan shekh islam ibnu taymiya sidaa ku ta'siiliya in wasiir baa qaata isaguna faahfaahiyey marka sababu اlkhilaafi waa ikhtilaafu اlmacluumaat marka culummadu markay iskhilaafaan fii fahmi الnas ra'yiga u dhow fahamka naska daahirkiisa ayar iska raac way iska dhibirta miska masalada marka hal masalo khilaafiya ku jirto ku saabsan ku saabsan bacdu الsalaf y waxay abeen xadiika ibn camar bayna ka fahmeen waxay qabeen haddaad musaafir tahay salaadda waad gaabin waa de muran ma laha laakiin goormaad jamcin kartaa oo salaadihii ayagoo kuu gaaban haddana aad isu geyn kartaa adoo laakiin degan oo teennadu kugu dhisan tahay oo koronkortu kuu karayso qaxwadana ay kugu taallo hadduu duhur galo oo haddana casar kuu galo oo cisho kuu galo maqhrib kuu galo isku dari mayside mid walba iyadoo gaaban baad gooni u tukan idaa cajala idaa jada bihi sayr ayay ku dhegeen xale mafhuumkaas waa mafhuum hayru muctabar mafhuum mukhaalafa huna ku jira waa hayru muctabar maxaa yeelay nabiga camalkiisa baa khilaafsan isagoo degan oon meel loo u soconin oo teendho u dhisan tahay yuu nabigu maka ku jamciyey oo tabuu ku jamciyey oo fatxu maka ku jamciyey waxaynu gaari doonaa asagoo madiinaba jooga oon meel loo soconin in uuba jamciyey jadda bihisa iskaba jooji marka aljamc bayna salaatayn xugum uu safar leeyahay ma aha waa xugum ka duwan kitaabu ahaara sunankani ku soo maray xamna binti jaxsh oo dhabar furan ku dhacay uu nabigu u fasaxay in salaadaha ay jamcisato waxaana asal looga dhigay masalada ayada ah aljamcu lilmaradi dad xanuunsan tahay hadhowna aad ka yaabi in qandho culusku saartood ceshii u soo kici weydo amaad haleeli weydo waxaad ku darsanaysaa intay kaa yar jaban tahay qandhadu maqhrabkii ceshii jamca taqdiimin aw jamca taakhiirin wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj asal baa looga dhigaa asal baa looga dhigaa baabuljamci bayna asalaatayni fi wuxuu baab yahay in salaadaha laysku dari karo fi اlxadari adoo nege oon musaairayn aljamcu bayna salaatayn fi safr waynu soo maray xadiidkii anas iyo xadiidkii ibni cumar iyo uruqdoodii buu sheekhu kaga tegay masale marka wax badan kusii jirana ma aha warkaasi marka qolyaha yidhi waa inaad socotaa shardi ana ah, way ku khaldameen axaadiista qaarkood sunnada kalea marka aan soo gaadhin marka warkooda ictibaar ma laha iyagun baa loo cudurdaari hunaa marka waxaa timid aljamcu bayna salaatayn fi اlxadar adoo negi oon meel loo u soconin oo nairobi dhex fadhiya salaadihii in laysku dari karo buu baab yahay xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calى malikin can abi zubayr muxamed ibn muslim can saciid bni jubayr can bni cabaasin radi allahu tacaala canhuma qaal sallaa rasuulu اllah rasuulka ilaahi baa tukaday aلظuhra salaadii duhur iyo wاlcasra salaaddii casr buu tukaday jamiican ay majmuucatayn iyagoo laisku daro oo laisu keenay idan sideed ragcadood bay noqonayaan hadda markaa mar haddii xadar la joogo wlmaqriba salaadii maqrib buu nabigu tukaday wlcishaa cishihii jamiican ayagoo wada jira fii hayri khawfin cabsi la'aan iyo walaa safarin socdaal la'aan isagoo nabigu musaafirna ahayn gaalana aan ka cabsanaynin ayuu duhr iyo casarna isku daray cishe iyo maqribna isku daray abu daauud markaan ariiqan marayna waxayna ku soo marayn inuu yidhi maali maali qara'tu calaa maali xadiidkan waxayna ku marraa dee muwa'a ah. maali wuxuu yidhi uraa dalik kaana fii maطrin maalig baa wuxuu yar qaadan waayey nebi maxamed oo madiine jooga ayaa duhr iyo casarna jamciyey maqhrib iyo cishana isku daray riwaayaduna waxay tidhi cabsina ma jirin safarna m safar laba baanaad madiina baa nabigu joogaa waa isagoo iska badaa safarna ma jirin cabsina ma jirin nabiguna waa isku daray wuxuu yidhi waxaan u malaynayaa inuu roob jiray uraa daalika kaana fii maarin waa tafsiirkii maalik <laughs> xadana axmed ibn yunus atamimi axmed bn cabdillah bn yunus baa la yidhahda waa nisba ilaa jadihi dhib ma laha wcawni salaam alhaashimi jamiican can zuhayr yacni bni mucaawiyat aljucfi qaala bnu yuunus wuxuu yidhi xadaana zuhayr cawnna wuxuu yidhi can zuhayr saasuu u jeedaa xadaana abu zubayr can saciid bni jubayr bni cabaasin qaal hadda marka zuhayr ibn mucaawiyaة aljucfa wuxuu mutaabacaynayaa maali maali kilaahuma can abi zubayr can saciid bni jubayr alwaalibi can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaal sallaa rasuulu lah sal lay slam rasuulka ilaahi baa tukaday alduhra salaadii duhur iyo walcasra casarkii jamiican si wada jira bilmadiinati buu ku tukaday bilmadiina madiina gudaheedii isagoo jooga fii hayri khawfin cabsina aysan jirin walaa safrin socdaallo uusan jirin mafhuumka naska waxaad ka fahmaysaa أna الجamca lilkhawfi inuu yaha macruuf cinda الصaxaabة u fiirso mafhum الmukhaalaفaat min غayri safarin safar salaadaha in loo jamciyo waa macluum mata mise maaha khawfna in loo jamcin jiray baa macluum agtooda ka ahayd saasuu marka taabicigii saxaabiga ay u tuurhayaan ooga istunayaan min hayri khawfin walaa safarin aljamcu lisafari macluum waاljamcu lilkhawfina inuu macluum yahay baa laga qaadanaya mafhuumka mukhaalafada wa bihi qaala ibnu cabaas wa jaabir wa cumaan bni cafaan alkhawf aljamcu lilkhawf in loo gaabinayana hadde wabaynu gaari doonaa insha allah xilliga haddii mar walboo salaada la gaabiyana faljamcu waa min baab alawlaa cudurdaar kasta oo keena salaadda in la gaabiyo min baab alawlaa wuxuu keenayaa aljamc leanna jamca yaa ka sahlan qasrinta marka alkhawf hadduu keeno salaadda in la gaabiyo in la jamciyo laisku daran waa ka sii sidataa wey qaala abu zubayr wuxuu yidhi fasa'altu saciidan baan weyddiiyey lima facala daalika nabigu muxuu sidaa u yeelay isagoo madiine jooga oon cabsina aysan haynin socdaal iyo safarna aan ku joogin muxuu nabigu salaadihii iskugu daray ilaa salaad walba asal wakhti bay lahayde faqaala wuxuu idhi saciid saaltu bna cabaas baan weydiiyey kamaa saaltanii saaltu ibna cabaas ibna cabaas baan weydiiyey saad ii weydiisoo kale faqaala ibna cabaas wuxuu ku jawaabay araada nabigu wuxuu doonay anlaa yuxrija inuusan dhibaato gelinin axadan axad oo min ummati ummadiisa ka mid a ummadda nebi maxamed markay baahi qabato ama xaaja timaado ama culays yimaado ama cudurdaar yimaado inuusan nabigu dhibin buu sidaa u yeelay idan waqtulikhtiyaar iyo waqt اlacdaar baa kala jiru ku leeyahy saxaabigu waqt اlاkhtiyaar iyo waqt alacdaar waqt اlاkhtiyaar waxa uu markaan wax xaaja iyo cudurdaar jirin salaad walba waqtigeeda hala rido duhur waa la yaqaanaa casar waa la yaqaanaa cishi iyo maqrib mid walba meel buu dhacaa haddii laakiin cudurdaar yimaado awqaaddii salaaddu waxay noqonaysaa saddex duhur iyo casr hal waqti isku noqda maqrib iyo cisho hal isku noqda iyo salaad subaxoo gooni u taagan waa annaga tilmaannay saddexdaa waqti ee jamacu galana iyo cudurdaaruu galan qur-aanku waa meeluhu tarkiisiyey markuu cudurdaar kuu yimaado kitaabka qur-aanka ah saddexda waqti uu sheegay sunnaduna ay tibxdaad ku dhaqmaysaa markaad salaad walba waqtigeeda aad riddana tafsiilkii nabowga ahaa cinda alikhtiyaar baad ku dhaqmaysaa laba gooroo marka ma tihid nin meel cidla a fadhiye marna subaygii caanaad isku darsanaysaa marna marna caano keligood baad fuudaysaa culays ma lah marka macnuhu sidaa wey waa macnahay culimmadu tilmaameen qur-aanku inta badan muxuu u celceliyaa uun salaad qabla guruubi الshamsi iyo salaad qabla طuluuci الshamsi iyo anaa alleyl idan saddexda waqti buu tilmaamayaa say dadka ahlu cadaarku u helaan ma'had iyo mudrag qur'aani ah ay u helaan ayib oo xataa midka mulxidkii hadhow raba inuu duro sunnadan oo kale oo nabi maxamed wuxuu la yimid ziyaada qur-aanku un sheegin oo ah waxaa leeyahay qur-aankaaba sheegeen saddexda waqti ahlu cadaarka meelana shanta waqti buu qur-aanku tilmaamaa fii suurati الruum fasubxaan allahi xiina tumsuuna waxiina tusbixuun walow alxamdu fi الsamaawaati wاlardi wacashiyan waxiina tudhiruun shantii waqtina wuu sheegay laakiin inta badan haaliban qur-aanku sheegaa saddex waqti sidaa darteed wadaadda waxay yidhaahdeen oy ka qoreen inkastoo weli kitaabka mafquudiga la soo heli layahay ibnu daqilciid baa sheegay ibnu taymiya sheegay ibnu wasiir alyamaani baa sheegay wadaadka alifay sheegeen ilaa aminkana kitaabka lama hayo duufi baa sheego wuxuu yidhi kitaabka waa intaan helan akhriyey yuu iga fakaday saa darteed ba anuguna waxaan isku dayay kitaabka kitaab la mid ah qoro halkaa ka muraajice kitaabkiisu noo xawilay kiisina lama hayo dhibba ma lehe waxaa weeye waa insha allahu tacaala wadaad baa kitaab wuxuu qoray shay walba oo nabigu uu ka hadlay oo xukum sharci uu ku sheegay qur-aankaa caddeeyey imaa binas aw biishaara aw biijmaal aw biqaacida saa darteed nabigu calayh salaatu wasalaam xukumkiisoo dhan wa anzalnaa ilayka dikra litubayina usulin waxay yidhaahdeen wa bayaanu lmujmali minhu mujmalka shayga caddaynaya asaguu ka mid yahay haddaba nabigu sunnadiiso dhan hadday mubayina tahay likitaabillaahi fa hiya min alkitaabi wa min alqur'aan waxaan diidanaha inuu keeno inaad tira dhiiddo sunnadii mu'asisada ahayd asunna almu'asisa sunnadu mararka qaarkood waxay sheegtaa axkaam qur-aanku uusan sheegin haddaad qawaacidda guud geliso waa masalo kale laakiin waxay sunnadu sheegtaa axkaam qur uusan tusin biariiqati dilaalati lafdin calaa macnaahu oo asuna almu'asisa loo yaqaanaa ayb araada wuxuu doona sub an laa yuxrija inuusan dhibaato gelin axada min ummatihi markuu cudurdaar qabsado waxadaana yaxya bnu xabiib alxaariiyu xadaana khaalid yacni bn xaari alhujaymi xadaana qurat bnu khaalid asaduusi xadaana abu zubayr ariiqii hore maalik can abi zubayr kii labaadna zuhayr can abi zubayr kana waa maxay qura ibnu khaalid asaduusi can abi zubayr qaala xadaana sacid bnu jubayrin qala xadaana ibnu cabaas ana rasuul اllahi sal ly slam jamaca bayna الsalaa jamaca bayna salaa salaadaba nabigu isku daray oo kulmiyey fii safratin saafarahaa socdaal uu nabigu socdaalay buu isku daray fii ghaswati tabuuka duulaankii tabuuka gudihiisa fajamaca bayna الظuhri wاlcasri wاlmaqrib wاlcishaa asagoo deganteena u dhisan tahay ayuu nabigu maalmana salaadaha jamcinaya xaggana la jamaacaadayay marka xadiidkani kii hore way kala duwan yihiin ariiqu unbaa isku midoo min ariiqi saciid bni jubayr an saciid an cabaas waa laba qisoo kala duwan maxaa yeelay tabug waa socdaal kii horena wuxuu ahaa min hayri khawfin walaa safar laba kala duwan wey qaala saciid wuxuu yidhi faqultu ibn cabbaas waxaan ku idhi maa xamalu calaa dalik tanna maxaa ku xambaaray tabuuka isagoo degan inuu salaadii jamciyo qaala araada an laa yuxrija ummatahu wuxuu nabigu doonay inuusan ummaddiisa uusan cidhiidhi gelinin xaraj iyo diiq uusan gelinin markuu cudurdaar qabsado weeye adoo iska kashaladan oo wax culaysa usan ku haynin salaadaha in la jamciya lama ogolo marka laga hadlaayo ee hayo waa matar hadduu jiro iyo xanuun jiro iyo mashquul zaa'ida uu jiro sunanka waxaynu ku marray inuu nasaa-i abaan firayaa iyo inuu kubrihiisa xusuustee xadii baa jiray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ba waa reer tabug baa u yimid wafdigii reer aqiif reer haqiif baa u yimid duhur hortii u yimaadeen markaasay nabiga hadiyo badan bay u keeneen su'aalo badan bay weydiiyeen nabigu waa waraystay qoyska reer daqiifna qoys dhib badanoo islaamnimadana ku dambeeye waa dambe islaam oo la kari waaye saxaabo badanna qabay ahaayeen aad buu nabigu u danaynaya islaamkooda iyo imaashahooda marka muxaadaro dheer iyo waano iyo wuxuu sheegid iyo wakhti badan buu subanoo siiyey salaadii baa qabata duhurkii iyo casarkii wuu jamciyey أنه جمع بين العصر والظهر من شغل نسائي كفيرية جمع بين الظهر والعصر من شغل سوى مدينة جوغا oon cabsi haynin oon safar jirin oon roob jirin min شhuغلin xadiidkaa sanadkii ضacfi baa ku jira laakiin wuxuu kuu fasiraya xadidka ibn cabaas baa kuu fasiraya xadidka ibn cabaas ku odhan doo nabiga asagoo madiino jooga isku daray salaadihii sideed iyo toddoba israaciyey min hayri khawfin walaa safarin walaa maqarin buu yidhi adda min shuqlin soo sidaa min shuqlin hawl iyo mashquul keenay baa jira maxaa ibnu cabbaas baa tusi doona oo asagoo waan doonaa asagoo amiirka ah basra ayuu bacd alcasr khudba la istaagay waano iyo wacyigelin iyo hanuunin iyo caamada in wax loo sheego diinta la fahansiiyo bacd alcasar buu istaagay wixii ilaahay baray buu sii daayey suu u taagna u khudbaynayey ee muxaadaro u waday yaa maqhrib ku galay wuu iska watay maqhribku markuu sii dhammaanayo iyo caamaday kaceen war wadaadow go'o xadiid gembiyo aayad ma weydid war intaad noo khudbada natuji kadibna bal sii wada hadalka caamatiina fadhiista managaad sunnada nabi maxamed ma baraysaa fadhiista dhegaysta wacdiga caamana waxaan ku nacay degdeg fadhiista maqhrib markuu tegey iyo wuxuu isku daray cishiya maqhrib wuxuu u arkaa khudbada iyo caamada in wax la fahansiiyoon hadalka laga kala goynin inuu yahay mashquul keenaya aljamcu bayna الsalaaتayn sidii muxaadaradii suubanuhu u hayay reer aqiif ay u keentay aljamcu bayna asalaatayn marka fahamku sidaa in la yidhaha xadiidka dacfiga ku jira mararkaad wuxuu kuu fasirayaa mid saxiixood fahmi weyda buu kuu fasiraya leanno tadciifkiisuna waa tadciif ijtihaadi ah laba ninoo taabiciinoo isdaba joogaa la yidhi waa majaahiil majhuul majhuul xaal tabaqadaana xoogow waad ogtihiin jahaaladeedu waa waa la socodsiiyaa yumashiiha النasaaئiyu وبن cadiy والcijliyu iyo بن xibaan jamaaca culama baa hawsha aan waxba ku cilayninba waana ariiqaة mutaqadim ba la yidhaahdaa culays ma lah xadana أحmed بن cabd لlah بن yunis xadana زuhayr بن mucaawiya xadana abu الزubayr can abi طufayl caamir abu طufayl caamir waa saxaabi jaliila min sakaari الصaxaabة yowma uxudin buu dhashay waad garanaysa yowma uxudin buu dhashay nabigana nabigana asagoo sideed jir ah ayuu nusuubanuu geeriyooda markaa isagoo sideed jir ayuu nabigu geeriyooday xaajatulwadaaca nabigu kula kulmay waa arkay waa saxaabi sahiira waa la cimrisiiyey boqol iyo tobankii jirdu geeriyooday maka ree maka u ahaa waad garanaysaa marka waa riwaayatu saxaabiy can saxaabiyi can mucaadi bni jabal faqiihu saxaaba qaala wuxuu uhi saxaabiga ab cabdiraxmaan kharajna maca rasuuli lah rasulka ila baan la baxnay fii ghaswati tabuuk duulaankii tabuuk baanu u raacnay sanadihii u dambeeyey ah sanadka sagaalaad fakaana yusalli الظuhra wاlcasra jamiican wاlmaqrib wاlcishaaa jamiican cishaha iyo maqribka ayuu ayagu wada jira nabigu tukaday duhr iyo casr ayagu wada jiro tukaday waa jamciga xaqiiqiga ah jamciga suuriga ah xanafiya waxay la yimaadeen way wadaaddo kalena ay ku khaldameen macno badan ma sii lahaa xadaثna yaحya بن xabiib قال xadثna khالد yعن بن xاrث الهujyمي xadثna qرة بن khالد السدوسي xadثna أبو الزبير xadثna cاmر بن واثلة أبو طفyل xadثna معاaذ بن جبل قاal جamca رasuل الlah صلى اه عليه وسلم في غزوة تبوka nabigaa isku daray duulaankii تبوk byn الظهر والcصر وbyn المغرب والعشاء عشha iyo mغربka iyo casrka iyo duhurka qaal wuxuu yidhi ninkii ahaa سacيid بن jubayr cafan waa caamir caamir baan rabaa caamir ibn waaila abu ufayl abu ufeylba wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi maa xamalu calaa dalik maxaa ku xambaaray mucaadow nabigu inuu sidaa yeelo qaala mucaad wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi cafwan abu ufayl faqaala mucaad wuxuu yidhi araada an laa yuxrija ummatahu idan mucaad ibnu cabbaas iyo cabdullahi bn mascuud xadiikiisii cinda abaraani wاlbazaar wa axmed asaguna nafsa shay markii la weydiiyey araaja an laa yuxrija ummatahu idan cilnada isku waafaqeen kulli way fahmeen saxaabadu abu hurera gaari doona isaguna oo sidaa odhan doona mucaadna hadda sidaasu ku leeya cilladii ay fahmeen idan xarajku safarna waa yaallaa way xadarna waa yaallaa xataa haddii wuxuu hi ibn cabdibar xataa haddii safar uusan jirin macna xadiidkaa ku tusaaya buu oo aljamcu fi lxadari xadiidka macnihiisaa ku tusaaya oo ah araada an laa yuxrija ummatahu xarajku iyo mashaqadu iyo cudurdaarku waa yaallaa fi lxadari siduu u yaalla fi safari marka cumuum macnaa baa ku jira wixii la odhan jiray wey وxadثna أbu bكر بن أbي شhaybة وأbu كرayb قال xadثna أbu معاaوية الضرير محمد بن khازم xا وxadثna أbu كرayb أbu سعيid الأشج واللفظ لأbi كرayb lafdigan abu كرayb baa iska leh ee abu سacيid ma laha qaala waxay dhh wadaadaha xadثna wakiic kilaahuma can الأcmaش wakiic iyo yaa wada socda abu muaawiya abu mucaawiya kilaahuma can الأcmaش سulayman مهrان can xabيب بن أbي ثابت المsري الbsri cafwan can sacيid bn jubayrin can cabaasin qaal jamca rasuul اlahi sal ly slam rasuulka ilahi baa isku daray bayna الظuhri wاlcasri buu isu geeyey casr iyo duhur wa bayna اlmaqrib wاlcishaa biاlmadiina madiina isagoo jooga fii hayri khawfin cabsina aysan jirin walaa maطrin roobna uusan jirin walaa maطrin marka waxay baabi'isay hadalkii ahaa maalig iyo ura ana dalika ana fii maطrin bay baabi'isay xadiidka ibn cabaas marka odhanaya nabi maxamed alay salaat wasalaam madiine asagoo joogu duhr iyo casrna isku daray maqrib iyo cishana isku daray min hayri khofin walaa maarin fi saxiixayn ba ku yimaada bukhaari baa wariya wuxuu muslim la tafurdama bukhaari baa wariya bukhaari muslim way wada wariyeen xadiidka saa darteed baa ayuub iyo jaabir oonu gaari doona abushacthaa yo iyaguna waxay dhaheen waxaanu filaynaa inuu roob ahaa inuu roob ahaa wadaadii waxay ku cararahayaan roob riwaayada marka roobkii ka tuurtay oo ah walaa maarin meel loo dhaqaaqa marka ma laha waxaan u dhaqaaqayna aan ku baxsanayn inaan dhahno min shuqli <laughs> wax kaloo dhahayno ma jiraan allah almustacaan fii xadiidi wakiic waxaa ku jira qultu libni cabbaas waxaan ku idhi lima facala dalika muxuu nabigu sidaa u yeelay qaala wuxuu idhi kay laa yuxrija ummatahu suusan u dhibaatagelin ummadiisa u dhiman markii cudurdaar uu qabsado wa fii xadiii abi mucaawiya waxaa ku jira qiila ibni cabaas waxaa lagu yidhi ma araada ilaa dalika muxuu ka wada nabigu sidaa inuu yeelo qaala araada anlaa yuxrija ummatahu riwaayaadka markay xadiidku madaaru waa cala acmash marka riwaayadiisu alfaad badanoo kala duwan bay leeyihin waxaa ka mid ah min hayri khawfin walaa dararin min hayri khawfin walaa dararin min hayri khawfin walaa safarin min hayri khawfin walaa maطarin riwaayo kale min hayri khawfin walaa cudrin walaa cudrin meel loo dhaqaaqa ma laha ila quman inaan iska dayno sayd la min hayri khawfin walaa cudrin ya masalada duhur iyo casar baad isku daraysaa adoon roobna ku haynin xanuunna ku haynin shuquul iyo mashquulla uusan jirin culus xaraj baa la sheega waa xaraj araada anlaa yuxrija ummata waa inuu xaraj jiro idan walaa cudri riwaayad odhanaysa waa daciifa munkara shaada weeye asxaabul acmashoo dhan buu khilaafay ninka walaa cudrin yidhi waxaa un sugan keliya min hayri khawfin walaa safarin min hayri khawfin walaa maطarin min hayri khawfin walaa dararin intaa waa yeelaynaa lannu ragga wariya waa jawaab lxifdi laakiin ninka walaa cudrin yidhi ninka uu noofkugoy moogta xataa shuqulki wuxuu ka saarahayaa cudurdaarkii buu ka saarahayaa marka waa riwaaya shaaday dheh wadaadaha qaarkood ibnu rajab baan filaya inuu raggii tilmaamo ka mid ah sida iyada waxaadad abubakr ibn abi shaybata qaal xdana sba ibn cuyaynata can amr bn dinaar almaki can jaabir bn zayd ariiqan hadda aan u dambayso hadda marayna waa ariiqa saxeenka ku yimaada bukhariya muslim ay wadaagaan iyo lafdigan dambaba cafan can jaabir bn zaydin can ibn cabaasin jaabir bn zayd abu shacta wadaadka la odhan jiray wey can ibn cabaasin radi allahu tacaala canhuma qaal sallaytu maca الnabiy ibn cabaas ma ah waa la ii sheegay xadiidkiisu wuxuu noqday laf dhungasho wadaadaha ku noqday sidaa darteed sideed madhab bay ka leeyihin inay ka jawaabaan sideed madhab laf dhun gashay buu noqday xadiidku hadduu ibnu cabbaas nabigaa sameeyey waa la ii sheegay waxbaa la odhan lahaa sallaytu anaa la tukaday markaasu haddana dabaqay saxaabadii oo dhooban basra ku dabaqay wax ka hadlaa la waayey abu hurayra lagu dacweeyey lagu jaaday wuxuu waa runtii ibnu cabbaas siduu sheegay weeye meeloo dhaqaaqa ma lah ibnu mundir baa marka shaaficiyu intuu dameer dameer cadhsada cadhsaday imaam shaafici buu sheegaya waqaala bacduhum imaam shaafici umkiisii wuxuu ku jira intuu soo qaada yuu xarafxaraf u naqdiyey marka ma jeclaysana suu imaamka ugu tigtay inuu sheegay ahayd inuu sheeg mana sheegahayo ibnu cabbaas baa wuxuu wariyey xadiidkii odhan ma bannaano in raashiin la sii iibiyo xataa yuqbada oo loo nin walba meeshiisu u geysto ibnu cabbaas bukhaari muxuu idhi wa axsaba kulla shayin mil acaami buui shakigaas iyo danigaa ibn cabaas shaaficiye masaa'il bay ku dhisoonoo way qaateen wuxuu hi waxaan la yaabay wadaaddaha yaqiinta ibnu cabbaasna qaadan waaye shaka ibnu cabbaas fi biicuna diin ku dhisay buui annagu nugu gadaal xooraya si ba'an buu noo baabeeyey meeshuu saa noogu galayna idiin sheegi maayo laakiin inaad heshaan baa laga yaabaa qaala sallaytu maca annabiy nabigaan la tukaday amaaniyan sideed jamiican wada jirta sideed ragcadoodoo wada socota waa sideedee waa duhro afara iyo casro afara wa sabcan jamiican toddobadoo socota nabigu waan la tukaday buui waa maxay maqrib oo saddexa iyo cisho afara toddobo qultu waxaan idhi yaa aba shacثa waa jaabir bnu zayd waxa odhanhaya waa camru dinaar almaki adunnu waxaan u malaynhayaa akhara الظuhra wacajala اlcasra jamcu suuri raba inay ku awalaan u fiirso wadaadihii adunnu waxaan u nabigu akhara duhra duhurku inuu dib u dhigay wa cajala casra casrka uu soo dejiyo awal wakhti uu ka tukaday wa akhara almaqrib maqribka uu dib u dhigay wa cajala alcishaa qaala wuxuu uhi camra isaguna wa ana adunnu daaka anna saasaan u malay waa malamale malamalo wey saxaabigii joogay ayaa diiday oo jamci xaqiiqa ka dhigay marka macna malaha midda ayadaa waa haddalaan laga fiirsanin wey haddalaan aad looga fiirsanin xadaثna aburabiic الزahraaniyu qala xadaثna xamaad ibnu zayd can camr dinaar almaki can jaabir ibnu zayd abu shacثaa can ibni cabaasin ana rasuul اlah sal lay slam sallaa biاlmadinati sabcan toddobuu ku tukaday madiino وamaaniya sideed buu ku tukaday aلظuhra والcasra والmaqrib والcishaa toddobadii sideedii baa lagu fafaayo lagaaga dhigay maqrib iyo cishe iyo duhur iyo casar وxadana abu rabic sooma dhamayn kara faslka وxadana abu rabic الزahraniyu xadana xamaad بن زayd can الزubayr بن khiriid can cabdillah بn shaqiiq الcuqayli qaala khaطba ibn cabaas ibn cabaas baa noo khudbeey yowman maalin bacda alcasri casarka dabadii meeshuu ku khudbeeyena sunankani ku soo marray basra markuu amiirka ka aho madiinat lbasra xataa qarabat الshams ilaa ay qoraxdii dhacday buu noo khudbaynayey wa badat الnujuumu xidigina ay muuqdeen ay soo baxeen yani qoraxdii dhacday xidigii bannaanka yimaadeen wajacala الnaasu wajacala الnaasu dadku waxay guda galeen yaquuluuna inay leeyihiin الsalaaة الsalaa salaad imaamow khudbadaha kuu dambaysay salaadana tuji hadalka waa u soo noqon doontaay qaala wuxuu idhi faja'ahu rajulun nin baa u yimid min bani tamiim ah markaas wuxuu yidhi laa yafturu ma noogahayo walaa yantani mana soo laabmahaya buur ibnu cabbaas mana hadalku waa uun sii mana soo laabmahayo hadalkiisii ma soo go'ahayo laa yantani ay laa yarjic asalaaة asalaa faqaala ibnu cabbaas wuxuu yidhi atucallimanii bisunna ma sunnadaa baraysaa laa umma laka hooyadaa ha gablante waaye maanaad sunna i baraysaa caamay baa tahaye waa kii saxaabi kale isagoo khudbaynaya nin yidhi yaa saaxiba rasuuli illaah adna hadal io khudbaad wadaa waqad qaamat alqiyaama dhulgariir baa meel ka dhacaya xooguhu joga markaasuma addunkii la rogaayo saxaabi khudbaynayu markaasuu yidhi adna waad khudbaynaysa addunkii waa lays rogaaya wanaga fadhiisa bu adunka maanta la rogi maaye maxaa sideen maanta waa arbacu yidhaam waa khamiis adduunna waxaa la rogaa jamci jamca aan gaadhno naga fadhiiso waxaa weeye markaad markaad aqoon leedahay ood cilmi ku hadlayso kalsooni baad qabtaa kalsooni baad qabtaa ayib atucallimunii bisunna ma anaa sunnadii baraysa laa umma laka hooyadaa waaye gab lama wey uma qaala wuxuu uhi ibn cabaas ra'aytu rasul lah sal lay slam rasuulka ilah baan arka jamaca bayna الظuhri wاlcasri wاlmaqrib wاlcishaa'i haddaynu soo maraynay asagoo madiina jooga min hayri khawfin walaa maطnin walaa safarin qaala cabdullahi bn shaqiiq alcuqayl wuxuu ihi faxaaga fii sadrii min dalika shay-un waa hawl culus haddayba ku dhibi iska daa saxaabadii iyo taabiciinta waaga ay ku cusbaydi haddayba ku dhibaysa adoo intaa diinta akhrista oo intaa ku dhex jiray wadaad iska khudbaynhayo khudbadii muxaadaradii keliya u dibdhigahaya salaaddii wakhtigeedii u dibdhigahaya waad qaadan waaye warkan wadaad bamayna dhaafiyaad leedah wacdigiisa alla inaguma anfaca inaga keena faxaaka fii sadri laabtayda waxaa xoqay shayun shay baa xoqay min daalika arrinkaa uu sameeyey baan dhibsaday buu yidhi ibn cabbaas fa aataytu abaa hurayratan u tagay abaa hurayraan u tago madiina joog fa sa'altu waan weyddiiyey waxaan ibn cabbaas baa maal iska khudbeeyey isagoo basre jooga amiir ah iyo khudba iska qabsa bacd alcasr wuu iska watay muxaadaradii wuu iska waday markuu maqhrib tegay iyo aayar aadaamay aqintay cisho iyo wax isku darsaday maqhrib dadkiina wax dhaqaaqana waa la waayey ninkii istaagana afku goostay nin walba far taagana dhulku dhigay aburoor sida wadaadkaas fasaddaqa maqaalatahu fasaddaqa waa u rumay abu hurre maqaalatu maqaalat ibni cabbaas waa runtii nabi maxamed baa madiina sidaa ku yeelay ee ka leexda wadaadka xaggee loo dhaafa haddii wadaadka aad ku soo dacwayso hadduu kugu taageero meelaad u baxsataa ma laha وxadثna بن أbي cمر الcadني قال xadثna وكيع بن الجراح أبو سفyان الرؤاسي xadثna عمران بن xudayر عن cabدالله بن شhقيق الcuqayلi قاal qاala رaجل بن cabاas wuxuu ku yidhi الصلاaة salaaddii baa taageenna tuji fasakta waa aamusay wuu iska watay ibn cabaas khudbadiisii uma qaala wuxu adana الصلاة fasakta ثuma qaala الصلاة fasakta ثuma qaala laa أma laka hooyadaa waaye atucallimuna bالصلاaةi ma salaadaadna annaga axkaamteeda iyo jamcigeeda wa kunnaa najmacu bayna asalaati can cadi rasuulilah wa kunnaa najmacu annagu weliba isku degi jiray labada salaadood xilligii suubana calayh salaatu wasalaam marka xadiidka shaqi bn cabdillahi cuqayri rag badan baa waxaa mutaabiceeyey cikrima cikrima bn cabaas baa mutaabiciyey cinda axmed iyo hayrkiiba waxaana ku jira sala rasul lah sl muqiiman riwaayada cikrima waxaa ku yimid sallaa rasul lah sl lay slam muqiiman hayra musaafirin sabca wa amaaniya riwaayad cikrama baa ka cadba nabi maxamed baa jamciyey salaadihii muqiiman hayra musaafirin isagoo nega oon musaafir ahayn riwaayo kale min hayri khawfin walaa maطarin markii la weydiiyeyna araada takfiifa can ummatii buu ku jawaabay riwaaya cikrima araada takfiifa can ummatihi caطaa ibnu yasaar baa isna wariya cabni cabaas ka wariya min hayri maradin min ayri maradin walaa maarin baa ku jirta waayad cataa ibn yasaar min hayri maradin walaa maarin markaasaa le ibn cabbaas muxuu nabigu sidaa u yeelay faqaala attawsicata calaa ummatihi altawsicata calaa ummati waa riwaayada cataa ibn yasaar cinda xarb ibn ismaaciil akirmaani waxaa kaloo ku raacay raggaasi xadiidka saxiix ibn mawla tawama can ibn cabbaas waxaa ku jira xadiidkiisa waa fii hayri maarin walaa safarin muxuu saa u yeelay araada tawsicata cala alumma asna ku jirta axaadii badanoo marka ibnu cabaas aan marayno abu hurayra aan maraynin ku timid min xadiii anas ah min xadiii cabdillahi bn mascuud ah eh, waa lagu mutaabiceeyey saxaabiga iyo ragga qaata waa lagu mutaabiceeyey xadiidkan marka ibnu cabaas inoogu dambeeya iyo kii mucaade isaguna la midka ahaa eh, baxdi dheer baa ku jiro ku saabsan aljamcu lilmaطari wاljamcu lilmaradi wاljamcu lilkhawfi intaasoo masaa'il baa ku jirta ishkaalaadkay culammadu ku keeneenna waynu gaari doonnaa aljamcu min hayri khawfin aljamcu lilkhawf naskaa laga fahmay oo ku cad yahay mafhuumkiisa mafhuum mukhaalafana waa la ictibaariyaa ilaa la ogaado inuusan muctabar ahayn marka hadda kusii mashquuli mayna aljamcu lilkhawf baabkiisana waynu gaari doonaa naskuna waa ku cadyahay waxaa ii yimid aljamcu lilmaari aljamcu lilmaar in roobka loo jamciyo waliiini waulmati iyo markay dhoobo jirta iyo iyo mugdi ama dabaylo waaweyn ama qabow daran uu jiro in loo jamciyona waa ariiqu saxaaba ibnu cabaas iyo ibnu cumar iyo ninka le cabdulahi mascuud iyo abu hurayr afartaa saxaabi ay ka sugan tahay walaa mukhaalifa lahu min asaxaaba waa ijmaac sukuuti ah walaa mukhaalifa lahum min asaxaaba madaahibta afarta haddaynu u nimaadno xanafiya inaga badda asxaabu ra'y maxaa yeele horaan baa waa nimanka soo diiday aljamcu bayna asalaatayni fi safar bayba soo diideen marka nin safar kaa diida miyaa marad iyo adoola iman iyo matar iyo xaaje iyo shuqul oo lama imanaysa waxay dhaheen wadaaduhu man ankara اlusuula laa yuraajacu fi lfuruuc asalka ninka kaadida farac miyaad kala niqaash kaay warka iska daa nimanka marka iyadoo sunnada yaa soo gaarina warkooda iga daa waxay idhaen hal mar um annagu jamc ogan lahay goormaad ogashihiin duhur iyo casr in la jamciyo yowmu carafa linusuki xajka dartii loo jamciyo iyo maqrib iyo cisho in la jamciyo laylat almusdalifa linusuki faqad wa kalon jamcan ogol lahay ma jiro laa ayaama mina walaa ywm tarwi wax la jamcin kara ma jiro wax iyagu iska xariiqdeen nusuga maxaa loogu jamcinayaa in nusuga loo jamcinayo wax nasoo ku yimid ma jiraan laa fii kitaab اllaahi walaa sunnati rasuuli اlahi sal ly laakiin nabigoo musaafir ah oo soo xajiyey salaadihii inuu gaabiyey xaggana jamciyun baa la hayaa nabigu u mise camalka xajku u jamcinaya midna lama hay iska bagaataystay sunadii cadayda bannaanka taalley aljamcu lisafarna way diideen warkooda marka iska daa qolyaha iyagaa kale marka afarta oo maalikiyada iyo shaaficiyada iyo xanaabiladu way qabaan aljamcu lilmaari way qabaan way qabaan marka saxaabadii afarta idiin sheegeena way qabaan cabdullahi bn mascuud ibnu cabaas ibnu iyo abu hurayra walaa mukhaalifa lahum min asaxaaba lama soo helayo ibnu mundir baana sidaa u caddeeyey shekhuislam ibn taymiana wuu tilmaamaa waxaa ka daran umaraau lmadiina cabdirasaaq musanafkiisii iyo ibshaybe iyo waad ka heli kartaan iyo sunankana waynu ku marray way jamcin jireen haddii roob uu jiro maqribkiiyo cishaha ibnu cumarna wuu la tukan jiray fakaana laa yaciibu calayhim fakaana laa yaciibu calayhim mana qoonsan jirin ibnu rajab wuxuu yidhi hawshaa haddii far ku godan tahay ibnu cumar waa ka hadli lahaa buu idhi lilcilmi bitashadudihi fi الsunna waraddihi cala اlmuxdathaati wاlbidac muxuu waxaaba nas oo saxiixa annahu laa yaciibu calayhim isagaana samayn jirayba isagaaba samayn jiray <clears throat> waxaa kaloo samayn jiray wiilku u dhalay sayidina cumaan abaan ibn cumaan ibn cafaan curwat bnu zubayr sayid taabiciin baa samayn jiray saciid musayib waxaa samayn jiray abubakr bn abdiraxmaan ibnu xaari ibnu hishaam abu salm cabdiraxmaan cumar abdilcasiis fuqaau asabca almadaniyiinna way samayn jireen marka ra'yigaasi aljamcu lilmaar waa khilaafka ku jira waa khilaaf dambe oo ay hayso sunnada aan laga warqabin sunnada aan laga warqabin aljamcu lilmarad fuqado badankood way diidan yihiin ragga sunnada aad u yaqaanee xadiidka aad u yaqaanaa ku habsaday axmed iyo isxaaq iyo jamaaca min ashaaficiyi oo asxaab alwujuuha iyo muxadiiin dhowr ah waa aljamcu lilmarad ama aljamcu lilmaar waynu soo dhaafnay aljamcu lilkhawfna waa iman doonaa aljamcu lisafarna waad soo marteen maxaa idiin hadhay aljamcu lilshuql aafadu midkan weeye aafadu midkan wey naskaas marka ibn cabbaas waxaan ka ahayn oo loo haya ma jiro naska ibnu cabbaas iyo tasdiiqa abu hurayre iyo hawshaasoo amaama almala waljamaahiir laga yidhi saxaabo ay noolaayeen taabiciin noolaayeen wax ka hadlana la waayey ilaa an tuwafiya ibnu cabbaas marka hawl adag wey hawsha laftirkeedu saa darteed nebigu wuxuu leeyahay aljamcu lilxaajati waa qawiyun min xayu daliil waa runtii maxaa yeelay haddii nasku ansaxo weliba fi saxiixayn uu ku jiro saxaabana ay ku dhaqmaan xilligii la samaeyna wax far ka taagtan la waayey wadaad damboo gadaal ka yimid fahamkiisu kuma qasbanin wa sababu alkhilaafi ikhtilaafu almacluumaat inaan ismaanna ila tahay waxaa ii soo hadhay qaabka xadiidkan looga jawaab laf dhungashay buu noqday sideed maslag sideed qaab baa loo bushiyey xadidka ibni cabbaas ee tilmaamaya salaada in loo jamcin karo safar la'aan roob la'aan absi la'aan xanuun la'aan xanuun ma jiro oo safar ma jiro oo roob ma jiro ii soo qabo oo hee cabsi iyo khoofna ma jirto muxuu noqday in loo jamciyo mashquul iyo xaajo qole waxay dhaheen xadiidku dhan baa mansuukha xadiiku ibn cabbaas wejka koobaad qolyaha bushiye waxay dhhen waa mansuukhba tirmidi baa ragga horkaco kitaabkiisa ayuu wuxuu yidhi axaadiista aan kitaabka ku soo sheegoo dhan waa lagu dhaqmay laba xadiid waxaan ka ahay xadiidka ibn cabbaas sheegay ninka khamrada cabba halla karbaasho hadduu ku noqdo halla karbaasho hadduu ku noqdo mar saddexaad halla karbaasho marka afraad hadduu dayn waayo halla dilo labadaa xadiid buu wax ku dhaqmi ma hayo wadaadihii tirmidi ka horreey iyo kuwii ka dambeeyey way la yaab waxay dhaheen hawsha hawshid waaba saxaabaaba ku dhaqantay oo taabiciin baaba ku dhaqmay oo madaahibtaaba qaybo ka mid a qabaane idan wadaadku wuxuu soo guuriya asaga macluumaadka ibnu rajku sharxayay baa tirmidi la yaaba o yidhi waa hawl suuragala ah maaga wuxuu tirmidi sheegay khilaaf ka horreeyey buu soo guuriyey asaga hortii tirmid oon dhalaninba jiray ayib oo maxaa mansuuq ka dhigay waxay dhaheen xadiidkani waa mansuuq maxaa nasakhay ijmac baa nasakhay ijmac ma jiraa la yidhi xagge ijmac u daal idan hadal aan wadaadkiina uusan ka fiirsan wey ama markuu hadlayo xogtiisunbuu ka hadlay maxaa yeele bacda rasul lla sal l slam miyaa xadiid la nasakhaa saxaabadoo taagan ibnu cabbaas la soo taagnaa maxaa looga hadli waaye saxaabigu lagu jaaday lagu dacweeyey muxuu xooga dhihi waaye fuqahaa almadiina oo dhan baa ku dhaqmay cafwan bacdu fuqahaa almadiina asabca kuway ku dhaqmeen waa matarka laakiin kuwaana rag ka midaa qaba ibnu siriin baa qaba cataa baa qaba ibnu yasaar cataa ibnu abrawax baa laga taawus ibnu kaysaan baa laga soo gooriya bal awsaaci wuxuu dhihi jiray salaadaha in la jamciyo biayri cudurdaar la jamciyo waa madhab ahli ijaa buu dhihi jiray ahluijaaoo dhan baaba qaba ku eedan jiray saa darteed wuuu dhihi jiray ha layska ilaaliyo madaahibta ahlijaa qaybo ka mid a waxaa ka mid ah aljamcu bayna salaatayni biayri cudrin ree ijaaoo dhan baaba loo tiirin jirayba marka wax ijmac la ydhada ma jiraa ta iyadu marka ma sii tabarbadan inaga daay madhabka labaad waxay dhaheen xadiidku waa saxiix laakina waa mucaaradun biaxaadiii اlmawaaqiit axaadiitii salaad walba wakhtigeeda in la dhigo alwaqtu maa bayna haadayni duhur halka ha la dhigo xilligaasu gala xilligaasu baxa casar sida axaadiista ka hor imanaysa waxaa le laa tacaaruda bayna khaasin wa caam adna macno badastataamasi ilaha qolyo waxay dhaheen waa run xadiidku waa saxiix laakiin jamcan la idiin sheegay waa jamci suuri ah xaqiiqi ma aha salaada u horraysa soo dibdhig ta dambaysana soo riixi isku soo dhowee mid walbana wakhtigeed ha dhacdo weeye hawsha kana waxaa leey waa ta'wiil min hayri daruura jamci suuriana weligii nabiguma samaynin waxaan shaarica lagu aqoonina ma bannaan in lagu xambaaro nusuusiisa ayib kaa macno ma siila asaguna iska daaya maxaa ii yimid qole waxay dhaheen waa jamci lilmatar min hayri khawfin walaa safarin baa laydin yidhi waxaa dhici karta nabigu inuu u jamciye lilmatari walya maxaa loogu jawaaba walaa maطrin baa idinka diiday oo riwaayo bannaanka taalla ah imise madhab baan soo sheegay waa mansuukh bilijmaac ay dhaheen iyo waa mucaaradun biaxaadi اlmawaaqiit iyo jamcigu waa suuri iyo jamcigu madabka hanaad waxay leeyihin wuxuu ahaa limaradin xanuun nabiga hayay baa laga yaabaa inuu jamciyo xadiiku waa saxiix laakiin xanuun baa jiray waxaa lagu yidhi hadduu nabigu xanuunsanaa jamaacadu miyay xanuunsanaayeen war fiirsada hadda waa war saxa nabigu ka soo qaado inuu xanuunsanaaba ha idiin dayno jamaacadan jamcisay ee madiino dhamas joogtay nabiga daba joogtay miyay xanuunsanaayeen ma xanuunsanay ayadna ma jirto waa tawiilaan jirinoo cid sheegtayba wax na soo taageeraya usan jirin qole waxay yidhahdeen eh, maxaa jiradeen imaamku hadduu jamcinaya see u jamcinaya nabigu cudurdaar baa asagu u jamciye idinku maxaad u jamciseen cudurdaarka miyaad abtaan miyaad jirantihiin abadan abadan idinku cilada ma abtaan cudurka markaad abtaan maad jamcin kartaan laydinka dhegaysan maayo madabka marka hanaad miya mise kii liaad kii lixaad waxaa wy annahu kaana lishulin mashquul buu nabigu ahaa xadiidkii riwaayada nasaa'i baa tusaysa min xadiidi ibni cabbaas annahu jamaca min shuqlin iyo min xadiid cabdiraxmaan bni calqamata anna wafda taqiifin shaqalu nabiya labadaa riwaaya la isku qabtay waana warka u qiimo badan haddii shuqul loo daayo waan badbaadaynaa waan badbaadaynaa waxaana taageeraya xadidka ibni cumar ee sunankaad ku marteen إda xadara أxadakum cafwan alأmru اladii yakhaafu fawaatahu falyusalli hadi الsalاة midkiin hadday qabsato hawl cidhbiso oo asagu dedejisa oo culays saarta salaadaha jamcisto almuhim aljamcu lilxaaja min غayri maradin walaa maطarin walaa khawfin walaa safarin afartaa cudurda adoon ku haynin salaadaha in la jamciyo jamci xaqiiqi ah waa qowl axmed bn xambal imaam ahli sunnati waljamaca waa madhab isxaaq bn rahuya waa madhab ibn siriin axad taabiciin aa'imma waa qowlu ashhab saaxibu maalik waa madhab isxaaq almarwasi min asxaabi اlwujuhi الshaaficiya waa madhab ibnmundir weliba wuxuu nagu dhagaystay saad nagu dhufto waa ninka soo sheegay idinku celin maayo nawi wuxuu ihi waana qowlu jamaacatin min ahli اlxadiid daahirka naska ayagaa u dhow rajab wixii taawiil soo sheego dhan kan u dambeeya oo aljamcu lilxaajati ah ugu dhow madhabka marka sideedaad iyo ka toddobaadba waan iska daynayaa lann waa hawle aan soo sheegay iyo hawlo kasii daroon weeye kusii mashquuli maayo muhimaddu marka waxaa weeye muslimiintu marna xaalatulikhtiyaar bay awqaaddooda ku sugan yihiin marna xaaje iyo baahi baa jirta xaajiyi baahi hadday jirto waa in lagu rafaqasha ayadaa ayadaa ah marad hadduu jiro hadduu jiro matar hadduu jiro khowf hadduu jiro safar yacnii cudurdaarkaasi waa in la ilaaliyo maqsadka shaaricu uu sheega laga bixin araada an laa yuxrija ummatahu nabigu wuxuu doon ummadda inuusan dhibaato gelin oo uusan cidhiidhi saarin marka darsigu caawintaasuu ku egya wixii ugu dhiman habeen dambe insha allahu tacaala wallahu subxaana wa tacala aclam